بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد باب أبنية المسادر وللمسادر أوزان أباينها فللثلاثي ما أبديه منتخلان فعل وفيعل وفعل أو بتاء مؤنث أو الآلف المقصور منتصلان فعلان فعلان فعلان ونحو جلان رضا هدى وصلاح ثم زيد فعلا فعلان فعلان فعلان ونحو جلان رضا هدى وصلاح ثم زيد فعلا مجردا وبتتعنيث ثم فعالة وبالقصر والفعلاء قد قبلا فعالة وفعالة وجيء بهما مجردين من التا والفعول صلان ثم الفعيل وبالتذان والفعلان أو كبينونة ومشبه فعلا وفعلل وفعول مع فعالية كذا فعيلية فعلة فعلا مع فعالون تنفعل مع فعال نية كذا فعولية والفتح قد نقلا ومفعلون مفعل ومفعلون وبتا تانيث فيها وضم قل ما حملا بسم الله الرحمن الرحيم culimo waxaynu maanta bilaabi doonaa baabka masaadirta ayaynu bilaabaynaa baab lmasaadir almasaadir ayaynu bilaabaynaa baabu abniyat اlmasaadiri masaadirta abniyada aynu ku arkayno ama aan ku dhiganayno ama awsaanta ay masaadirtu leedahay ayaynu halkan ku dhiganaynaa culima waxaa la yidhaahdaa haddaba waxaa loo qaybiyaa masaadirta ilaa afar qaybood ama ilaa shan qaybood oo mutadaakhile ah baa laga dhigaa kow inay tahay hulaahi iyo inay tahay hayru hulaahi waa qaybteeda koobaad laba inay tahay qiyaas iyo inay tahay samaaci waa qeybteeda labaad saddex inay tahay miimi iyo inay tahay khayru miimi waa qaybteeda saddexaad afar inay tahay muطlaq iyo inay tahay muqayad waa qaybteeda afraad afartaa jeer ayaa masaadirta marka laga hadlayo horta la qaybiya waa afar jeer ayaa masaadirta la qiimeynaya ama la qaybinaya waa aqsaam mutadaakhila baa la yidhaha qaybo isa soo hoos gala weeyaan aqsaam mutadaakhila maxaynu marka koobaad u qaybinay masaadirtu inay hulaaثi ka socoto iyo inay hayru hulaaثi ka socoto waa qodobkeena koobaad hulaaثi iyo hayru hulaaثi waxaan soo horeysiinay qeybtii hulaaiga ahayd hulaaiga ayaan soo hormarinay ficilada hulaaiga facala ficila faculah masderkoogu noocuu ku imanayo laba waxaynu u qaybinay inay yihiin qiyaas iyo inay yihiin shaad ama qiyaas iyo samaac baynu uqaybinay maxaa qiyaasiya maxaase samaaciya maxaa qiyaasiya maxaase samaaciya waa qaybta labaad een iyadana uqaybinayno qiyaasi iyo samaaci baynu uqaybinay waa qeybta labaad qiyaasiga xagga dambaynu ku keeni doonaa laakiin markan hore qiyaas iyo samaaciba wuu isku dari markuu labada qayboodba isku daro labada qayboodba markuu isku daru iska dabageeyo ayuu dib u soo celin mar labaad inta qiyaasiga inta samaacigaana wuu ka aamusi qiyaasi iyo samaaci baynu u qaybinaynaa maxaa qiyaasiya maxaase samaaciya qiyaasi iyo samaaci sheekheenu siduu u sheegi doonaa markaa qiyaasiga iyo samaaciga isagoon kala caddaynaynin ayuu labadaba wada sheegi doonaa labadaba wuu isku dhex kana qiyaas iyo kana samaaciya toona ku odhan maayo labadaba wuu iskugu kaa dari qiyaasi iyo samaaci laakiin cashirkeenna beriya ayaa inta qiyaaska oo qura uu dib u soo celini isagoo maanta cashirkeenna qiyaaska uu ku dhex jiro ayuu keenna beriya dib u soo celin doonaa qiyaaska oo qura waa qiyaasi iyo samaaci bay uqaybsamaan markaa qaybteenna saddexaad ee baabka uu yeelanayo ama alaqsa alqismu thalith waxaa loo qaybinayaa maxaa miimiya maxaase khayru miimiya miimi iyo khayru miimi ayaynu haddana masaadirta u qaybini imisaa miim watoo mafcal oo kale ah imisaase khayru miim ah sida juluus oo kale qaybteenna afraad qaybteenna afraad waxaa la odhan doonaa markaan doonayna qaybta afraad inaan ka hadalo waxaa qaybta afraad lafteeda aynu odhan doonaa maxaa muطlaq ah oon tiro iyo sifatoona ku qaydnayn maxaase muqayad ah oo ama tiro ku qaydan ama hay-o iyo sifo ku qaydan muطlaq iyo muqayad afar jeer baynu masaadirta qaybinay markaa sheekeenu wuxuu soo hormarinayaa hulaaثiga samaacigiis iyo qiyaaskiisu iskugu keen dhex daadinaya geel diday baa la yidhahdo soomaalidu waxay odhan jirtay geel diday waa lala didaa geelu haduu dido lagama hadho haddaad ka hadho gaari maysid geel diday bay u yaqaanin masaadirta waxbuu sheekhu sidaa markuda usoo wada daayeyo waxay u arkeen geel diday inuuyo waa lala didaa bay yidhahdeen adadhe cararuun kolka waxay ka dhigan tahay cashirkeennan horeen maanta qaadanayno qayb aad odhan karto uu sheekhu xeer iyo qawaacid u samaynaya ma jirto wuxuu odhanaya un masderka hulaaigu wasankaasu ku yimaad wasankaasu ku yimaad wasankaas waxaa kamida ah wasankan mar miimi buu noqonaya mar waa hayru miimi mar wuxuu noqonaya qiyaas mar wuxuu noqonaya samaaci mar wuxuu noqonaya mulaq mar wuxuu noqonaya maro hulaaigii wuxuu ku iman jiray oo dhan buu saa isku wada dhexdhigaya keena beriya ayuu dib inoogu kala saari doona wixii qiyaasa uu dib ka soo celin doonaa miimigana baabab dambe inoogu iman doonaano halkan markuu miimiga wasankooga sii sheego baabab dambu inoogu keenaya baabka u dambeeya sarfiga ayuu miimiga inoogu keeni doonaa oo dib buu miimiga usoo celin doonaa qiyaaskeenana cashirka beriyuu ka dhigi doonaa waa masaadirta hulaasiga ah uun hadda markaan eegayo masaadi masaadirta hulaasigaa ah culimada luqaddu way isku qabsadeen qaar waxay idhahdeen masaadirta hulaasigu gebi ahaanba waa samaaci xeer la qiyaasto oo masder hulaasiihi uu ku yimaadaa haba yaraatee ma jiro saasay ragga qaarkood qabaan gebi ahaanba waa maxay bay yidhaahdeen waa samaaci bay leeyihiin gebi ahaan wax qiyaasa oo masder hulaafi uu leeyahay ma jiro bay qabaan culimada qaarkood laakiin warkaa waa la diidayo waxaa la yidhi war masaadirta hulaafigu samaaci ma wada aha e. qayb samaaciya iyo qayb qiyaasiyaba way leeyihiin dee ha loogu noqdo oo ha loo fiirsado haddaba maxaa qiyaasiya ha la yidhaah maxaa qiyaasi ahaynoo samaaciyana ha la owsaanta masaadirta boqol wasan bay culimadu sheegaan boqol wasan ilaa boqol wasan baa hulaaigu uu ku yimaadaa inta xeer ee hulaaigu uu ku imanaya ilaa boqol wasan weeyi sheekeenani wuxuu qoray ilaa toddoba iyo afartan wasan imisuu sheekeenu qoray ilaa toddoba iyo afartan wasan oo hulaaigu uu leeyahay ayuu inoo qoray xabadda walfatxu qad nuqila u odhan doono haddaynu kala qaadnana sideed iyo afartan bay inoo noqonba xabad walxisiisaa la yidhahyo xagga dambe inoogu iman doonto haddaynu ku darsanana sagaal afartan bay inoo noqonba sagaal iyo afartan wasan adigu ilaa sagaal iyo afartankaa wasan ayuu sheekeenu ficilka hulaasiga ah u sheegay ama toddobiyo afartankaa wasan ayuu sheekeenu u sheegay ficilka ulaaiga masaadirtiisa cashirkan ardayga fahma unbaa baab naxwaha ku yaalla fahmaya hal baabo naxwaha ku qoran ba jira oo ardayda naxwaha dhigata xataa haday alfiyada dhigtaanayna fahmin baabkaa ma taqaanin waa baabka mafcuululmulaqa marka mafcuululmulaqa naxwaha la sharxayo ama masaadirta marka naxwaha la sharxayo naxwuu waxay u sharxaan masaadirtu say u camal fashaa bay msderku su camal falaa isagana sidee la icraabaa buu naxwuhu sharxaa labadaa qodob waa camalfalkiisa iyo icraabkiisa qolada suraaftuna waxay sameeyaan horta masderow maxaa tahay see loo sameeyaa masderka hadda cashirkeenani maanta muxuu ka hadlayaa masderka sidee loo sameeyaa su-aashaasu cashirkeenani ka hadlaya masder sidee loo sameeyaa bal iminka hordhac yaran kaasiiye ficilku haddii uu mataqaanaa shaqo shaqaba haduu ku tuso ficaalatan baa loo qiyaastaa masderkiisa ninka weliye aad tidhaa xil buu qabtay weliya mayna shaqo ahayn xilkoo la qabtaa mee la tawaliyaa weliye maxaan masderkeega ku keenaa ficaalatan ku keen wilaayatan amira ninka amiir noqdo ka waran amira masderkiisa maxaan ku keenaya ficaalatan ku keen imaaratan khaada ninka wax tolo ka waran ee makiin dawaarlaha haysta khaada ficaalatan ku keen khiyaadatan xaaka ninka dunta sooha ka waran ficaalatan ku keen ile waa shaqa duntoo lasoo haaye xiyaakatan ninka wuxuun akriya ka waran akrintu mayna shaqo ahayn qaraa qaraa war waa shaqo ragga qaar baa fahmo shaqadan qaraa masterkeega keen markaa ile waa shaqe ficaalatan ku keen qira'atan kataba ninka wuxuun qora ka waran ee farshaxanka yaqaan kataba mayna shaqo ahayn katabadu ficaalatan ku keen waa shaqa ilayne maxaan idhaha kataba he kitaabatan zaraaca ka waran ninka beeraha beera maxaan zaraaca he sanaca ninka warshadaha ka shaqeeya sanaca maxaa idhaha sanaca taada ka tegin ficaalatan eg waxaad arkaysaa durtaba ficiladii waxaan ku idhi wixii shaqa ku tusa maxay ka dhig baan ku idhi hadduu isagoo hulaasiya uu mafcuulun bihi qaato ama mucaddo yahay waa laba ee labadaa ma garanaysin labada mafcuulun bihiga qaato maad garanaysin waa facaalo iyo iyo ficila hadduu mafcuulun bihi qaato waxaa loo qiyaastaa faclun faclun caynkiisuun reeb atala wuu dilay markaan idha dilidda lafteeda ilmasderku waa dilidiiye atala wuu dilay dilidda maxaan idhahdaa qatlun akala wuu cunay cunidda maxaan idhaa aklun nasara wuu uhiiliye hiilinta maxaan idhaa nasrun fataxa wuu furay furidda maxaan idhaa fataxa wuu furay furidda maxaan idhaa fatxun fatxun hadda furiddaasi waa albaab la furayo gabadh la furayo hamoodina ma gabadh la furaya luqooyinka tarjamaadda qofku hadduu qaato ceebta ku timaadba ayaa ayaa lg loo tusaalaystaa waxaan xasuustaa nin masriga ah ayuu beri arday su-aal weydiiyey markaasuu ku yihi ya ustaad idaa fataxa rajulu imraatahu idaa fataxa arajulu imra'atahu de gabadhi maalbaabaa ma albaab yaroo la furayaa idaa dhinac alla dhinacu u qaado ayuu garan waayey masrigii idaa fataxa arajulu imra'atahu nin kale ayaa fahmay oo soomaali ahaa markaasuu yihi yani idaa alaqa arajulu imra'atahu markaasuu fahmay fataxa haddaba uu furay markaynu nidhaa furidii dumarka ma aha waa albaabadii iyo wixii la macnaha ahaa wey fatax maxaynu nidhaahnaa fatax maxaynu nidhaha culimo fatxun xamide maxaynu nidhahnaa xamida xamide maxaan idhaahdaa xamdun alxamdu haddaba mayna masder ahayn alxamdu markaynu leenahay alxamdu waa masder culimo masderkaa ayaynu haysanaa oo masderka aan haysanaana wakaa hadduu ficilku midaba ku tuso fuclatun un baa lagu keenaa midaba hadduu ku tuso khadira ka waran khadirehe khudratun kedira kudratun xamira xumratun hadduu sidaa ku iman waayo samaaci baa loodhan sida bayaadka iyo sawaadka iyo waxa lamidka wahaakada culimo masaadirta hulaaثigaa baan ka bilaabaya maxaynu uqaybinay masaadirta hulaaثi inay yihiin ficilku inuu hulaaثi yahay iyo inuu kayru hulaaثi yahay welilmasaadiri masaadirtii ayuu usugnaaday horta baabu abniyat اmasaadir baabu abniyat masaadir baabu awsaan masaadir masaadirta awsaanteeda baabkii lagaga hadlayey wey ereyga baabihi sharax inoogama baahna oo baab waynu soo sharaxnayoo waa albaabka meel laga galo ama kitaabka inta wada socota ayaa baab la yidhaahdaa oo baabku kitaab kitaabbuu hoos dhacaa baabkana fasal baa kasi ayuu sii dhalaa ayaa kasii farcama baabu abniyat masaadir ereyga abniya waa afcila abniya wasankeegu waa maxay abniya waa afcila afcil wey abniya waana jamcu binaain binahana wasan ama miisaan baa looga jeedaa almasaadir waa jamcu masder masderkuna waxa weeye kanaynu tilmaamayno oo waxaa la idhaha masderka masderku waa infinitiveka weeyaan masder masder marka la leeyahy shayga asalkiisa ama ruudka ayaa la yidhahdaa masder shayga asalka u ah shay kasta waxa asalka u ah ayaa masder la odhanaya masalan ficilka wuu cunay ah sebenka marka laga reebo inta soo hadhayba masdera wuu cunay ka waran soo wakti iyo cunid ma sheegayo haddaba cunidaasaa masdera cunid masderku waa cunid wuu cabay maxaa masdera marka sebenka ka reeb cabid wuu eegay maxaa masdera eegid wuu yaabay maxaa masdera yaab wuu amakaagay maxaa masdera wuu amakaagay maxaa masdera amakaag baa masdera wuu amakaagay amakaag baa masdera wuu amakaagay markaynu nidhaa amakaag baa masdera amakaag iyo yaa baa masdera waxaynu culima uga soconnaa haddaba masaadirtu horta waa noocaas oo kale wadaad soomaaliyeed ayaa markuu kitaabta sharxayo kelmad markuu garan waayo dogobaa degay buu odhan jiray dogobaa degey kelmad alla kelmaduu garan waayo muxuu odhan jiray dogobaa degey kelmad baa ku soo bixiyo uu macnayn kari waayo dogobaa degey buu odhanaya ardaydii maxay u fahmayaan kelmaddaa macnaheeda dogobaa degey dee marka kelmadaa macneeye la yidhah waxay odhan jireen dogobaa degey dogobaa degey af soomaaliga ma la garanaya dogob waa geedaha waaweyn ee guntu intay dhacdo uu aboorku galo meelaha iska yaalla degayduna waxa wey geedaha markuu daadku qaado ee geedku gunta dee daadka u gaadho ayaa la yidhaha wuu degey dogob geedka weyn wuu degey daad baa qaaday wey dogob baa degey daad baa qaaday kelmadaa ma garanaya halkuu ka odhan lahaa ma odhan jiray dogob baa degey waa daad baa qaaday ardaydi uma sheegin istilaaxiisan ardaydina waxay ufahmeenun ereygani dogobaa degay daad baa qaaday kelmadda macnaheegi inay tahay waxaa dhacday masaadirta in badan baan idiin sheegaan u malaynaya wadaad baa markuu masderka arko masderka wuxuu odhan jiray waa geed galbeedkaa laga beerto galbeedkaasuu masderku ka baxaayo geed yaroo galbeedka laga beerto weeyaan waxaanu baadhnay maxaa ku kalifay talo yidhaa geed galbeedka laga beerto waxaanu ogaanay marka fiqiga la dhiganayo baabka zakada waxaa laga hadlaa daafida iyo shumburada iyo urawaaweynta iyo maxaan idhaahdaa waxyaabo qoondarka iyo waxyaabo noocaasa ah laga hadlaa dee geedo yaryaroo galbeedka laga beertaa jira oo hadday daafi tahay ama shumburo tahay ama misir tahay ama atar tahay ama qoondar tahay waaa waxa laga yaabaa dad badan inayna aragba waxaasi madaaqba waa maxay markaasaa la odhan jiray shumburo waa maxay galbeedkaa laga beertaa qoondar waa maxay galbeedkaa laga beertaa daafi waa maxay galbeedkaa laga beertaa dee masder buu arkayo uu garan waayo ha galbeedkaa laga beertaa bui geed galbeedkaa laga beerto masderku culima galbeedka lagama beertee waxa weeye waa kaa aynu tilmaamayno ficilka macnihiisa marka zamanka laga reebo inta soo hadhay weeyaan wuu yaabay maxaa haddaba masdera wuu yaabay yaab wuu eegay eegid wuu cararay carar masderkii horta wa kaa dooni ha qaato eeg xarakaduu dooni ha qaato ama ha godnaado ama ha kor dhignaado ama ha hoos dhignaado naxwuhu waxay ka warramaan masderkeni markuu mansuub yihun bay ka warramaan kolka eg masderku mansuubunbu naxwuhu ka warramaa laakiin hadda waa masderkii asalka ahaayo ama mansuub ha ahaado ama marfuuc ha ahaado ama majruur alxamdu hadda waa masder alxamdu iyadoo majruura iyadoo marfuuca akaltu aklan aklan aklan laman ilahay markuu aklantaasi waa masder iyadoo mansuub ah haddaad tidhaahdo tacajabtu min darbika caliyan darbi waa masder iyadoo min ay ka horeyso oo majruur ah masderku xarakadu dooni ha qaate waa shaygaa asalkaa ah weeyaan asalka shay kasta asalkiisaa wey baabu abniyati lmasaadiri masaadirta abniyadeeda iyo owsacaanteedii weeyi welilmasaadiri masaadirtii ayay usugnaatay awzaanun owsaanun ayaa usugnaaday wazanada wasanada oo ubayinuhaa aan kuu cadaynayo wasanno aan kuu sharxayo ayay masaadirtu leedahay horta intaa ogow ku yidhi walilmasaadiri masaadirtii ayay usugnaatay sugnaatay owsaanun wasano ubayinuha aan kuu caddaynayo wasano aan kuu caddaynayo ayay masaadirtu leedahay waxaa laga yaabaa jumlada in sheekha lagu qabsado oo la yidhaah sheekhu muxuu u yidhi walilmasaadiri owsaanun ereyga owsaan muxuu u qaatay owsaan owsaan waa wasankee owsaan wasankiisa bal sheega owsaan wasankiisa waa maxay afcaal saw maaha owsaan waa maxay afcaal hadaba afcaalku waa wixii toban ka yar afcaalku waa jamculqila oo waa wasanadu markay saddex ka bataan tobanna ka yar yihiin hadaba masaadirta awsaanteeda imisuu sheekhu sheegay ulaaiga oo qura imisuu sheegay ilaa sagaal iyo afartan baynu gaadhsiinay ilaa sagaal wasan inuu sheekhu sheegay baynu gaadhsiinay hadda mayla socotiin kolkaa mayna toban ka badnaanin sheekhu muxuu awsaan u isticmaalay markaa jamcukara meeshan lahaa jamculqilana wuu isticmaalay sheekh waxay rag badani ugu cudurdaareen jamcani waa isagoo jamculqilah ayaa ayuu naaib ka yahay jamculkaraha oo halka jamculkaraha ayaa isticmaal weeyaan ayaa loo isticmaalaa sida ereyga rijaal aba saddex nin haddaad aragto s rijaal odhan maysid rijaalkani hadda waa jamculkar waa koob iyo toban iyo wixii kasii badnaa haddana saddexdii nin rijaal baad odhan jamwixii tobanka iyo rijaal baad isku odhan wixii toban ka badanna rijaal baad odhan jamculkaru mararka qaar buu buuxiyaa booska jamculqilaha sida rijaal oo kale jamculqiluhuna waa awsaankani mararka qaar buu buuxiyaa booska jamculkaraha hadda jamculkaraha meeshiisiibuu buuxiyey welilmasaadiri masaadirtii ayay usugnaatay awsaanun wazano ayaa usugnaaday wasanada oo ubayinuhaa aan kuu bayaaminayo on kuu caddaynayo masaadirtu wasane aan kuu caddaynaya bay leeyihiin anaaba caddaynaya buu ku yidhi wasanadaa masaadirtaasi hulaai iyo hayru hulaaiba way isku jirtaa maxay iskugu jiraan baan idhi inay hulaai yihiin iyo inay hayru hulaai yihiin labaduba hadda way isku jiraan ubayinuhaa markuu sheekhu ina yidhi waan kuu caddaynayaa hulaaigeyga iyo hayru hulaaigegaba falihulaahiyi hulaaigii buu usugnaaday maaka ubdiihi aan muujinayo ama aan caddaynayo muntakhilan anigoo soo doortay kan aan caddaynaya hulaahigaa iskale anoo soo doortay buu ku yidhi wuxuu sheekhu halkan inoo sheegay hulaahiga iyo hayru hulaahiga inuu ayo soo qadimay hulaahigiibuu soo qadimay hayru hulaahigu fasal dambu inoogu iman fali hulaahiyi maa ubdiihi anaa sheegaya buu yidhi baana iskale muntakhilan waan soo doortay buu yidhi sagaal iyo afartankan soo doortay buu sagaal iyo afartankan haddaba ereyga muntakhilana markuu isticmaalay intikhaalku waa alikhtiyaar baa loo yaqaanaa intikhaal waa alikhtiyaar muntakhilan waa mukhtaaran anaa soo doortay sidaan doonan u doortay maziyuu u doortay badnibuu u doortay waa muntakhil baan he la ku yhi soo doortay anaa isa muntakhil oo soo doortay sheekhu haddaba markuu ereyga muntakhil a wuxuu inoo tusiye muntakhil uu ina tusiyey masaadirtu inay sagaal kan wasan ka badan tahay ee intani in isagu uu doortay un inay tahay waa inuu doortay sagaal iyo way ka badan tahay qaar baa boqol gaadhsiiya boqol wasan oo masderka ulaaigu uu leeyahayba ragga qaarkood gaadhsiiyaan culima beydkii hore halkaasaan kaga baxnay masderka imise jeer baynu qaybinay hadda shanna waan idin idhi qaybsamaa sow afar jeer waa la qaybiyaa shanna waa loo qaybiyaa haddaynu shan u qaybino afartii unbaa xabad kale lagu sii daraya xabadda lagu darayaa waxa wey saakinulcayn iyo mutaxarikulcayn saakinulcayn iyo mutaxarikulcayn maxaa masderka loo qaybinayaa baynu nidhi inuu masderka caynkiisu reeban yahay iyo inuu masderka aynkiisu xarakaysan yahay waa qayb iyaduna uu yeesho weeyi masderka caynkiisu uu reeban yahay waa afar iyo toban wasan afar iyo toban wasan buu caynku reeban yahay maxaynu nidhi imise wasan buu caynku reeban yahay afar iyo toban wasan ayuu caynku reeban yahay labiyo toban sheekhu wuu isku xijisiiyey muxuu isku xijisiiyey labiyo toban caynku reeban yahay buu isku xijisiiyey labadana dib buu inooga dhigay oo xag meel dambe ayuu ku tuuray labada welilmasaadiri masaadirtii ayay u sugnaatay owsaanun wasano ayaa u sugnaaday wasanada oo ubayinuhaa aan kuu caddaynayo ama aan ku bayaaminayo falihulaasiyi hulaasigii waxaa u sugnaaday maaka ubdiihi aan muujinayo muntakhilan anigoo isa soo doortay faclun baa u wa ficlun baa u wa fuclun baa u sugnaaday isagoo mid kastiba yahay mid laga qaawiyey min ataa'i waalif wa mutasilan ow mutasilan ama isagoo uu la xidhiidhsanayo mid kastaaba bitaa'i mu'anasin ka la dhadigeeyey ta'diisa awil alifi ama alifkii almaqsuuri maqsuurada ahaa beytkaa waxaa inoogu jira sagaal wasan oo sagaalkaba caynku reeban yahay sagaal wasan oo sagaalkuba caynku reeban yahay ayaa beytkaa ku sheegan say ugu sheegan yihiin faclun soo wasan ma aha faclun tusaaluhu waa maxay qatala he qatlan ficlun tusaaluhu waa maxay calima cilman fuclun tusaaluhu waa maxay fuclun shakala shuglan ama shakara shukran saddex ma iga haysaa saddexdaa midna ta ma wato midna alifu taniis ma wato saddex sawigii ma haysid faclun ficlun fuclun saddexdaba taa u taniis ku darso faclatun ficlatun fuclatun armayna lix ahayn ya ficlu wey ka dambe faclatun ficlatun fuclatun maxaynu doonaynaa saddexdaba taha lagu daro haddaan faclatun idhaahda maxaan odhanayaa waxaan odhanayaa raxima raxmatan ficlatun maxaan odhanayaa xamiya xamiya almariidu ximyatan fuclatun haddaan doonayo inaan idhaha maxaan odhanayaa fuclatun waa khadira khudratun khudratun lix ma iga haysaa saddexdan hadda inoo qoran saddexdaba alifutani fi lmaqsuura ku darso facla ficla fucla facla ficla fucla haddaan faclaa soo qaato ka taqalaha taqwa taqwa haddaan ficlaada soo qaato waxa weeye dakar allaha dikiraa haddaan fuclaada soo qaato waa rajaca rujca rujca sagaal baad iga haysiin haddaba facluntani waa bedel maabaa laga bedelaya maa ubdiihi maadaasaa laga bedelaya falihulaasiyi hulaasigii ayuu u sugnaaday maakii ayaa u sugnaaday ubdiihi aan muujinayey muntakhilan anigoo dooranaya faclun baa u sugnaaday wa ficlun baa u sugnaaday wa fuclun baa u sugnaaday mujaradan baa halkaa soo qadaraya mujaradankiioo mid kasta la qaawiyey oo minataai iyo walif laga qaawiyey minataai walif baa laga qaawiyey owdaa ma haysaa mutasilanta u dambaysaa loo keenaya ow mutasilanki iyuu la xidhiidhsaday mid kastaaba bitaai mu'anasin kala dhedigeeyey ta'diisa ayuu la xidhiidhsanaya oo faclatun ficlatun fuclatun awilalifi ama alif buuba la xidhiidhsanaya faclaa ficlaa fuclaa sagaalkaasiba waa saakinulcayn culima sagaal baad beydkaa iga haysiin sagaal wasan oo hulaahigu leeyahay ayaad beydkaa iga haysiin sagaal sagaalkaa wasan imisa qiyaasa saddexda ta'da wata faclatun ficlatun fuclatun saddexduba waa qiyaas saddexda ta'da wata saddexduba waa qiyaas faclatun waxay qiyaas u tahay qaybta marada loo yaqaan ficlatuna waxay qiyaas u tahay qeybta hay-ada loo yaqaan fuclatuna waxay qiyaas u tahay qeybta midabada ku tusisa midabada wixii midab ku tusiya ayaa fuclatun lagu keena laakiin sheekheenu inuu ka aamusay baan filayaa fuclatuntaa oo una kitaabkeenan aada uga hadlaynin saddexda tada wataaba waa qiyaas baynu nii saddexda alifka wataana waa samaaci facla ficla fucla saddexdaasi waa samaaci saddex iyo saddex soo ma kala haysano saddexda mujaradka ah xabadda koobaadunbaa qiyaasa ee faclun ah ficlun iyo fuclunba qiyaas maahae samaaci bay noqonayaan faclununbaa qiyaasa sagaalkii imise ayaa qiyaas noqday markaa afar baa qiyaasa afar wasan ayaa sagaalkaa qiyaasa imisaa samaaciya shan baa samaaciya miimi iyo khayru miimi sagaalku maxay yihiin sagaalkuba waa hayrumimi miim ma wataan awelka hore miim kama gelin sagaalkaba hayrumimi baa loo yaqaanaa sagaalkan mulaq iyo muqayad maxaa loo yaqaanaa mulaq iyo muqayad labada faclatun iyo ficlatun ah labadaasoo quraa ayaa faclatun iyo ficlatun baa muqayad ah labadaasunba muqayad ah toddobada soo hadhayna waa mulaq baa loo yaqaanaa mulaq sagaalkuba waa saakinulcayn welilmasaadiri masaadirtii ayuu usugnaaday awsaanun wazanno ayaa u sugnaaday wasanada oo ubayinuhaa aan kuu bayaaminayo falihulaasiyi hulaasigii waxaa u sugnaaday maaka ubdiihi aan muujinayo muntakhilan anigoo dooranaya faclun baa u sugnaaday wa ficlun baa u sugnaaday wa fuclun baa u sugnaaday mujaradankii oo la qaawiyey mid kaste minataa'i ta iyo walalifi alif laga qaawiyey ow mutasilan kii yuu la xidhiidhsaday mid kastaaba bitaa'i mu'anahinka la dhadigeeyey ta'diisa awil alifi ama alifkii almaqsuuri ee maqsuurka ahaa faclaanu baa u sugnaaday ficlaanu baa u sugnaaday fuclaanu baa u sugnaaday wanaxwu jelan baa u sugnaaday ridan baa u hudan baa u sugnaaday wasalaaxin baa u sugnaaday zid ziyaadi facilo ziyaadi saakinulcaynka imise inu ka dhignay masaadirta caynku reeban yahay afar iyo toban imisuu sheekhu isku xijisiiyey baynu nidhi labiyo toban hadda labiyo maxaynu maraynaa sagaal baan beydkaa ku soo baxnay sagaal baan soo marnay saddexdan kusoo xigay alif iyo nuunka sita faclaan ficlaan fuclaan saddexduba waa saakinulcayn saddexduba waa masaadirta qaybta mulaqa loo yaqaan saddexduba waa mulaqa saddexduba masaadirta waa qaybta la yidhaahdo maxaanku idhaahdaa samaaciga saddexduba samaaci bay noqdeen aclaan ficlaan fuclaan aclaan tusaalihiis waxa weeye af carabiga wasanka faclaana laba kelmadoodoo quraa lagu arkayba wax masderoo faclaan ku yimaada laba kelmadood baa la helay waa lawaa wuu meermeeriyey lawaa wuu meermeeriyey layaanan meermeerin layaanbaa faclaana lowyaan bay ahayd de lawa lowyaan baa faclaana lowyaan lowyaan markuu ahaaday qaacidatu sayid baa ku dhacdo layaan baa la odhanaya lawaan wuu meermeeriyey layaanan meermeerin shaniah wuu u cadhooday shanaanan shanaan waa faclaan shanaan cadhada ayuu u cadhooday shanaan labadaa wasan maxay noqonayaan haddaba labada wasanan halkaa ku haynaa labadaasiba waa faclaan labadaa erey oo qura ayaa la hayaa af carabiga ficlaanka isagu wuu fara badan yahe waa xaramahu wuu qadiyey xirmaanan qadin ama nasya shaya shaygii buu ilaawey nisyaanan waa ficlaan fuclaankuna u badan yahy waa shakara wuu mahadnaqay shukraanan ama kafara wuu gaaloobay kufraanan shukraan iyo kufraan shukraanan iyo kufraan hadda shakaradu shukranna way ku timaada shukran waa laba masder bay le doontana shukran baad ku keeni markaa doontana shukraanan baad ku keeni shukraanan kafara kufranna waad ku keeni kufraananna waad ku keeni faclaanubaa u sugnaaday ficlaanubaa u sugnaaday fuclaanubaa u sugnaaday dhammaan way cadfan yihiino yihiinoo cadaf baa la qadarayaa wa faclaanu wa ficlaanu wa fuclaanu saddexdaa iigu geeya sagaalkii hore saddexdaa iigu geeya sagaalkii hore laba-iyo tobankaasi toos bay iskugu xigaan beydka soo socda xabad saakinulcayna ku qoran oo la yidhaahdo wlfaclaau qad qubilaa wlfaclaau qad qubilaa ayaa isna faclaa waa saakinulcayn oo halkaasu inoogu jira beyt kaloo xagga dambe inoogu iman doono waxa ku qoran wafuclalun wafacuulun fuclalun fuclalun ereyga fuclalun haddaynu nidhahnana waa saakinulcayn labadaasina sheekhu meelahaa kaluu ku kala tuuray labadaana meel buu sheekhu kala dhigay maxay inoo noqdeen markaa afar iyo toban wanaxwu jelan oo kalaa usugnaaday wanaxwu jalan jalan oo kalea usugnaaday haddaba ficilka ereyga jalanihi asalkiisu facalun buu ahaa oo facalun baa hadda looga jeedaa jalantaasi waa facalun facalun baa looga jeeda waxaa la yidhaahdaa jeliya wuu faydmay ama bidaar buu yeeshay jeliya bidaar buu yeeshay waa bidaartuta xagga hore qofka ka gashaa jeliye la yidhaahdaa ereyga jalan waa bidaarta xagga hore qofka ka gasha jeliya bidaar faydan laftii ama bidaar lafteed kolkaa jeliya shacaruhu timihiibaa faydmay oo dib u durkay jalan faydan jalantaasi haddaba facalan bay ahayd jelayan bay ahayd jelayan jelayan jelayan markaan idhaa yadaa ayaa la xadfay ilan iltiqaau saakiniin baa dhici marka alifka loo bedele haddaad doontana waxaad tidhaahdaa dalaba wuu dalbay masderkeega facalan ku keen dalaban dalaban haddaad doontana farixa wuu farxay faraxan marida wuu bukooday maradan culima haddaba facalantani naxwu jelantani ma qiyaas baa mise waa samaaci qiyaas baa inoo iman doona iyadoo ah ficilada laazimka ah qiyaas u tahay laakiin waxaan ficilada laazimka ah ahayn sma samaaci bay unoqon doontaa oo wasan kastoonku idhaa waa qiyaas dee qayb qiyaas u yahay waxa aan qaybtaa ahaynna samaac buu unoqonaya halkii wasan baa lama magac yeelanaya marna waa qiyaasi marna waa samaaci sheekhu inooma kala saarina waad aragtaa iminka aclunta koobaad soo ma arks aclunta koobaad saw qiyaaska maynaan dhigin dee qayb bay samaaci ku noqoni qaybna qiyaas bay utahay qaybna wasdan kastaaba waa saas weeyaan haddaba facaluntaasi xagga dambu inoogu keeni doonaa wamaa calaa facila staxaqa masdaruhu in lam yakun daata caddin kownahu facala war facala facilada laazimkaa ah iska leh waa qiyaas markaa facala wanaxwu jalan baa u sugnaaday jalan waa faydanka ama bidaarta jalan iyo wixii lamidabaa u sugnaaday sheekhu kuwa horena wasanada ayuu cibaaraynayey faclun iyo ficlun iyo fuclun iyo faclaanu iyo ficlaan iyo fuclaan naxwu jalanna wasankiima cibaaraynay mawsuunkii buu sheegay jalan maxaa looga jeedaa wasankeygu waa maxay maxaa tidhahdeen facalun baa looga jeedaa facalun sheekhu markuu facalun wasankii ka tegey uu mawsuunkii jalan ahaa sheegay ayuu is ereyga naxwi ah darso si loo ogaado inaan jalan oo qura loo jeedin waxa lamidkaa ah oo dhan ee wasankaa ku yimaado o dhan baa loo jeedaa wanaxwu jalan baa usugnaaday ridan wanaxwu ridan ridan iyo waxa lamidkaabaa ah usugnaaday ridan ridan waxaa looga jeedaa ficalan ficalan ficalan waa samaaci iyaduna haddaba ereyga ficalani waa samaaci waa shaad kabira wuu weynaaday kibaran weyni sakura wuu yaraaday sikaran yari samina wuu naaxay simana naaxid radiya raali buu noqday ridan raali noqosho ridan ridawan buu ah ridawan ridawan alif loo bedelay kadibna iltiqaa saakiniin baa dhacay tanwiinta iyo alifka kolka alifkii baa la xadfay ridan waa shaad baynu ridan taasina hudanoo kale ayaa usugnaaday mutaxarikulcaynkiibu hadda bilaabay moogtiin jelin buu ka bilaabay mutaxarikulcaynka hudan baa usugnaaday hudan iyo wixii lamid ah hudan sheekhu wuxuu uga jeedaa fucalun wax kastoo fucaluna ah saraa wuu guuray suran guure hadaa wuu hanuuniyey hudan hanuunin hudan waa fucalun alla waxaasaa ah fucalun ku imanaya calaa wasni fucalun hudantaa fucalun ku timid waa samaaci iyaduna oo shaad bay tahay wa salaaxin wa naxwu salaaxin salaaxin iyo waxaa lamidka abaa ah usugnaaday salaax waa wanaagga iyo suubanaanta salaax wasanka looga jeedaa waa facaal waxaa la yidhahdaa salaaxa wuu suubaday salaaxan suubanaan fasada wuu fasahaaday fasaadan fasahaad nafida wuu dhammaaday nafaadan dhammaansho nafida nafaadan facaal baynu iskaga keenaynaa markaa facaal facaalun ereyga facaalun isna waa samaaci weeyaanoo samaaci buu inoo noqonaya uma zid ziyaadi ficilo ziyaadi wasanka ficila ah is inoo ziyaadi ficiladaasuu masderka qaarkii ku iman hadda ficila ogow o waxaad soo dhigatay ficil maadi inuu ku yimaado ficila sida xamido oo kale waxaad soo dhigatay ismi faacilna inuu ku yimaado ficilada ismi faacil ku yimaado ma soo dhiganay ya biwasnihi sawnagii soo lahayn farixun oo kale waa isagoo ficila buu ismi faacil yahay marna oo ismi buu noqon marna isagoo ficila buu ficil maadi yahay haddana maanta waxaan maraynaa isagoo ficilo masder ah wasankan ficila ah kol ficil buu noqonaya marna ismi faacil buu noqonaya marna masder buu noqonaya wuu ku baybayday wasanadu ficila uma zid ziyaadi faciilo ziyaadi haddaba facilin markaynu leenahay waa kadaba been buu sheegay kadiban been wa xaramahu wuu qadiyey xariman qadin wa sariqa wuu xaday sariqa sariqan haddaad doonto saraqaba dho facala ka keen sariqa ficilo ayuu laga keenaa marka la doonana facala laga keena saraqa qur waxay ku jirtaa iyadoo saraqa sariqa wuu xaday sariiqan xadid sariiqan taasaan inagu ujeednaa ficilan uma zid ziyaadi ficilo ziyaadi mujaradan kii oo la qaawiyey ficilaha maxaa laga qaawiyey minataai baa laga qaawiyey waa bilata waa ficilun qura wa mutasilan iyo isagoo la xidhiidhsaday bitataniii tautanii mutasilan bitatanii halkaa uu ina yihi mutasilan bitatanii waxa weeye waa wasan labaad oo facilatun baa meesha ka soo boodaysa facilatun sariqa wuu xaday baa la idhaha sariqatan xadid facilatan acilatan waa samaaci iyaduna acilatan uma facaalatun baa usugnaatay facaalatun wasanka facaalatuna baynu ku keeni facaalatun waxa wey waa daruufa caqli buu yeeshay daraafatan nadufa nadiif buu noqday nadaafatan waa qiyaas iyadio fuculo bay qiyaas u noqon doontaa wa bilqasri qasri isagoo ku sugan waxay ka dhigan tahay uma facaalatun baa usugnaaday bilmedi med isagoo ku sugan wa bilqasri wa bilqasri wuxuu ku cadfan yahay bilmdi meesha ka xadfan bilmdi jaariya majruur meeshan ka xadfan buu ku xadfan yahay bilmdi waa sidan qoran ee facaalatuna wa bilqasri markaan idhahdana alifka jar maxay noqoni facaalatun alifka haddaan jaro facaalatun bay noqon wasanka facaalatuna baa isna ayaa isna ku imanay masaadirta kamida waxaa la yidhaahdaa dabacati naaqatu hashi ayaa buurisay dabacatan buurin hashibaa buurisay buurin buurinta ma la garanayaa culimo dabacati naaqatu hashii way buurisay dabacatan buurin kolkaa dabacatantaasaan ujeedaa waa facalatan buurintu waxa weeye hashu marka ay u diyaar garowdo awrku inuu maxaanku idhaha abaahiyo inuu saarto odhan mayna hadda awrku inuu abaahiyo marka hashu markay isku diyaariso awrku inuu abaahiyo astaamo lagu garto ayay leedahay waxa weeye intaa yaree cawradu way buurataa inta yaree cawrada inta dambe wxoogaa way way dabacdaa buurasho kale ma aha way dabacdaa hashaasi kolkaa hadduu awrku lumo way la luntaa awrkaasi hadduu lumo way la lumaysaa abasaxna waa la yidhaahdaa buurinna waa la yidhaahdaa hadduu awrku uu helana ma cabaado kamana oror kamana orodo waxaa laga yaabaa hadduu soo eego way sii fadhiisani awrku hadduu soo eego hashaa inay sii fadhiisataa dhici karta kolkaa dabacati naaqatu hashiibaa buurisay ama abasax noqotay dabacatan baa la yidhaha buurin ama abasixid dabacatan taasaynu inagu ujeednaayo waa wasankeygu waa facalatan facalatan wlfaclaau wasanka alfaclaau ihi xabaddaasi waa saakinulcayn wlfaclaau wasanka alfaclaau ah qad qubila waa la aqbalay wasankaana waa la aqbalay wasan la aqbalay weeye wasanka alfaclaau la odhanaya wlfaclaau qad qubila wasanka alfaclaau waa la aqbalayo waa wasan maqbuula faclaau waxaynu ku keenaynaa waa samaaciye rakiba wuu jeclaaday rakbaaa jacayl ama rahiba wuu baqday rahbaaa cabsi iyo baqdin rahiba rahbaaa ama rakiba rakbaaa baynu keenaynaa waa faclaaa culima imisaynu haynaa beytka koobaad imisuu inoo sheegay beytka koobaad sagaal sheegay ka labaad haddaba eega imisaa ka labaad inoogu sheegan kalabaad labaad inoogu sheegan sideed beydka labaad imisaa ku sheegan sideed baa ku sheegan saddex saakinulcayna faclaan ficlaan fuclaan iyo shan mutaxarikulcayna jalan ridan hudan salaaxin uma zid facila shan sideed baa beydkaa inoogu sheegan waa beydka labaad sideedda sagaalkii hore uge toddobiyo toban sow maaha beydkan kale maxaa ku sheegan afar baa ku sheegan toddobiyo tobankii afar uge btni waa wزn فacaalة waa wزn labaad biqasri waa wزn saddexaad aclaa haye toddobiyo toban afar uge koob iyo labaatan waزan oo masaadirtiiya baynu hadda maraynaa waa geel didayoo waa lala didaa inagi nidhi de koob iyo labaatan baynu maraynaa soo maha culimo saakinulcaynkii xabad baa halkan dambe timid waa xabade wاlfaclaa qad qubila aclaa waa la aqbalay hadaba culimada qaarkood walfaclaau qad qubila saan ku macneeyey bay ku macneeyeen oo waxay yidhahdeen walfaclaau wasanka alfaclaau ah qad qubila waa la aqbalay mubtadiya khabar bay iskaga dhigeen culimada qaarkoodna waxay yidhahdeen walfaclaau baa u ahaaday qad qubila isagoo la aqbalay walfaclaau xagga hore iskaga cadfadeen qad qubilana jumlada xaalayba ka dhigteenba walfaclaau baa u ahaaday qad qubila isagoo la aqbalay saasay ku macneeyey iyo walfaclaau wasanka alfaclaau ah hee qad qubila waa la aqbalay waa mubtadiya khabar labadaa dariiq kaa doonta ku macnayso koob iyo labaatan wasan baynu maraynay ficaalatun baa u sugnaatay masaadirta hulaaiga ah wa fucaalatun baa u sugnaatay weji la imo bihimaa labadoodan mujaradayni kiyoo laga qaawiyey minataai ta laga qaawiyey walfucuula wasanka alfucuula ana silan la xidhiidhi maa qablahu wixii ka horreeyey fucuulkan silan maa qablahu buu wixii ka horreeyey ku darso oo la xidhiidhi sheekhu wuxuu yihi ficaalatun ficaalatntaasi waa qiyaaso wax alla wixii shaqo kutuso ayaa loo qiyaastaa shaqo ficilku hadduu shaqaba kutuso kataba maxaynu markii dhaweyd kitaabatan amire maxaynu nidhi imaaratan weliye maxaynu nidhi wilaayatan wax alla wixii shaqo kutusaa loo qiyaastaa inkastay culimadu aragtidoodu ay halkan ku kala duwanaatay sheekeenani wuxuu ka dhigay facaalo oo shaqo kutusto qura facaalo wixii shaqo kutusa ayaa ficaalatun lagu keenaa culimo badanna waxay yidhaahdeen war waa ficil kasta wixii shaqo ku tusa ayaa lagu keenaa masaladaas waa masala laysku hayo xagga sarfiga ma facalo qura ayaa wixii shaqaa ah ficaala lagu keenaa mise waa ficil kastoo hulaahiya ficil kastoo hulaahiya baynu leenahay mas'ale kaloo laysku qabtay baa jiro sheekeenini dhinaca daciifkaa uu raacay waxa weeye ficaalatuntu ma laazimka un baa loo qiyaastaa wixii laazima mise laazim iyo mucadaba may waa laazim iyo mucadaba ahlu taxqiiqu say qaateen laazim iyo mucadaba wixii shaqaa ficaalatun waad iskaga keensanaysaa ficaalatun dee katababa waa mucadde kataba kitaabatan qaraa qiraa'atan ficaalatun waa qiyaas baynu nihi meelo badan bay ku noqonaysaa wa fucaalatun wasanka fucaalatuna baa isna lagu keenaya oo isna kamida fucaalatun fucaalatun haddaba culima markaynu soo qaadano waxaynu ku keeni doonaa isagoo fucaalatun oo la godayo oo loogu dhawaaqayo sidaa tusaalaheegu waxa weeye maala fucaalatun markaynu soo qaadanayno waxaynu odhanaynaa fucaalatun fada markaan godno waxaynu ku keeni doonaa iyadoo fadu godan tahay oo fucaalatun ah uba ka aamusayba gebi ahaanba kitaabkaygani wuu ka aamusayba waxa weeye inta badan kafarada khafaaratan iyo khifaaratan labadaba way ku timaadaa khifaaratan iyoiyo khafaaratan haddii la godo mushkilad ma oo lagu keeno khufaaratan lagu keeno laakiin waxaa ka badan fatxaha iyo kasraha khifaaratan iyo khafaaratan baa badan way noo goday soo maaha ficaalatun baa wa fucaalatun baa usugnaatay weji la imo bihimaa labadan ficaalatun waan tusaalaynay oo waa kitaabatan fucaalatun waa samaaci baynu nidhiyo maadaamay samaaci tahay hadda khufaaratan taasuu inoo keenay khufaaratan maaha iyado wa la qiyaasanayo meelo badan laga soo helayo kolkaa khufaaratan buu inoo keeno iyada lafteeda khafaaratan khifaaratan baa iska fara badnayd khafaaratan khifaaratan khafara wuu ilaaliyey weeyi khifaaratan ama khafaaratan ama khufaaratan ilaalin buu ilaaliyey weeyi kufaaratan ilaalin waa qofka madaxda ah oo kale marka la ilaalinayo ama loo adeegayo khafara wuu u adeegay khifaaratan ama khufaaratan u adeegid weji la imo bihimaa labadoodan mujaradayni kiyoo laga qaawiyey min ataai labadaba ta ka qaawi ficaalatun ti haddii ta laga dhiga maxay noqon ficaalun fucaalatun ti haddi ta laga dhiga maxay noqon labaduba iyagu waa qiyaas labaduba waa qiyaas iyagu way buuxaan tusaalaha meesha doontaad ka soo qaadani waa qiyaas ficaalun iyo fucaalun ficaalun waxaa loo qiyaastaa wax kastoo kale carar ku tusa fara wuu cararay firaaran abaa wuu diiday ibaaan jamaxa wuu madax adkaaday jimaaxan ficaal waa wax alla wixii ku tusa diido ayaad ficaal ku keeni fucaalunna waxaa loo qiyaastaa wax alla waxa sawt ku tusa ama xanuun ku tusa sacala wuu hargebay saraka wuu qayliyey suraakhan bakaa wuu ooyey bukaaan wax alla wii nabaxa nubaaxan fucaal baad iskaga keeni wixii sawd ah ama xanuun ah labadaasi waa qiyaas walfucuula wasanka fucuulana silan la xidhiidhi maa qablahu fucuulka laftiisu waa qiyaaso fucuulka isna waxaa loo qiyaastaa ficilka laasimka ah ee lix macno oo inoo iman doono aan ku tusin sida dakhala wuu galay dukuulan jalasa wuu fadhiistay juluusan qacada wuu fadhiistay qucuudan kharaja wuu baxay khuruujan fucuulku waa qiyaas uma alfaciila faciilkii silan uma silan la xidhiidhi alfaciila faciilkii bimaa qablahu wixii ka horreeyey faciilka waxaad ku dartaa wixii ka horreeyey isna faciil waa qiyaas faciilku waxaa faciilka loo qiyaastaa wax alla wixii sawda ama wixii socda sawd iyo socod baa loo qiyaastaa faciilka maxaan odhanayaa anna wuu aniinan taahid aza reemay aziizan reemid dana diksigiibaa biyif yihi daniinan fadaci lwaciida famaa waciiduka daairi adaniinu ajnixati dhubaabi yadiiru diksiga biifkiisu ma waxbuu dhibaa leeyahay hanjabaada iga daa hanjabaadaadu waa diksiga biifkiisoo kale kolkaa adaniinu ajnixati dhubaabi yadiiru daniin baa loo yaqaanaa kara biyuhu markay qalalalac leeyihiin maxaa la yidhahdaa khara almaau maxaynu odhan masterka khariiran khariir lmiyah xafa xafat awraaqu shajara baad odhan dhirta caleenteedu xilliga dayradhaafka markay dabayshu ku dhacdee ay qalalalalac tiraa maxaa la yidhahdaa xafiif lashjaar xafiif xafiif ama aziiz aziizu aa'iraat badhe aziiz aaa'iraat xafiif lawraaq khariir lmiyaah waxa wey waa faciilkii wabitaai ta bay ku sugnaadeen daani labadani labadanba ta ku darso waa labadee fucuulka ta ku dar faciilkana ta ku dar fucuulka haddii ta lagu daro muxuu noqonaya fucuulatun waa qiyaas oo facuulaa loo qiyaasta sahula wuu sahlanaaday suhuulatan faciilka haddaan ta ku darsanno oo isagana aynu nidhaahno faciilatun aynu nidhaahno waa nama wuu isku diray dadkii namiimatan isku dirid waa samaaci nama namiimatan owka baynu uma afaciila aciil uma silan la xidhiidhi alfaciila faciilkii bimaa qablahu waxa ka horeeyey wabitaai tabay ku sugnaadeen daani labadani walfacalaanu baa u sugnaaday facalaan facalaan waa qiyaaso waxaa loo qiyaastaa wax kastoo idiraabaadku tusa sida daafa uu warwareegey daafa dawafaanan dawafaanan daara wuu duulay dayaraanan dayaraanan facalaanan walfacalaanu ayaa u ow ka baynuunatin oo kale isa ow ka baynuunatin oo kalea usugnaaday baynuunatin oo kalea usugnaaday baynuuna waa fayluula baana ayaa baynuuna lagu keeno caynkii baa la xadfay fayluula fayluula baynuuna waa maxay waa fayluula fayluula waxaa keliya naa ajwafko qura ayaa ficilkan ku yimaada ajwaf ficil aan ajwaf ahayn ku imanayaa ma qiyaasna mahay waa samaaci baana wuu caddaaday baynuunatan saara wuu ahaaday sayruuratan kaana wuu ahaaday kaynunatan sayruratan kaynunatan waa faylula baa markaa lagu keenaya kaana kaynuna saara sayrura baana baynuna waa samaaci qiyaas maaha iyo wa mushbihin ka shabahaya fucula fucula ka shabahaya kaygu fadu iga fadxiyey halkaa fucula baa loo baahnaa fuculan shaqalahu uu mashquuliyey shuqulan mashquulin shaqalahu shuqulan shaqalahu uu mashquuliyey shuqulan mashquulin labadan bayd bal hadda inta wasinay ku jirta eeg ficaalatun fucaalatun waji bihimaa mujaradayn afar ma iga haysaa inta afar baad iga haysaa walfucuulana shan baad iga haysaa uma alfaciila lix baad iga haysaa wabitadani sideed baad iga haysaa dani waa laba labadan dambe taa ku dar fucuul iyo faciil sideed baad iga haysaa walfacalaanu sagaal baad iga haysaa baynunatin oo fayluulatina toban baad haysaa wamushbihin fucuula koob iyo toban koob iyo toban kaa wasan waxaad inoogu geysaa koob iyo labaatan ki hore koob iyo toban iyo koob iyo labaatan iskugu kenge maxay noqdeen labiyo soddon saw ma aha masaadirta aynu hayne hulaahiga ah labiyo soddon baynu maraynaa labiyo soddon wa fuclalun baa u wa facuulun baa usugnaaday maa maca facaaliyatin facaaliyatin isagoo ah kadaa kan waxaa lamida fucayliyatun baa lamida fucullatun baa lamida facala baa lamida beydkana haddaan eegno labiyo soddon baynu soo haysanay fuclalun waa samaaci saada boqor buu noqday baa la yidhaahdaa suudadan boqor noqosho suudadan fuclalun suudadan caadati naaqatu waa dabacad bay la macno tahay aynu lahayn waa abasax caadati naaqatu hashii ayaa abasax noqotay cuudadan abasax noqosho cuudadan cuudadan caadad cuudadan saada suudadan wa fuclalun baa usugnaaday fuclalun waa fuclal suudadan iyo cuudadan iyo waa fuclalun weeyi waana samaaci wa facuulun baa u sugnaaday facuul facuulkaasi waxaynu odhanayna aad buu u yar yahayba luqadda eh qabilahu waana samaaciye qabilahu wuu aqbalay qabuulan aqbal qabuulan qabuulan taasoo kale weeyi iyo waquudan iyo waluucan iyo facuulan baad ku keli maca facaaliyatin facaaliyatin miciga isagoo ahaaday kuwan hore facaaliya meelna kama shadnaa keriha wuu nacay karaahiyatan waa samaaci karaahiyatan damica wuu hungureeyey damaaciyatan damaaciyatan hungurayn facaaliya kadaa kan waxaa lamida fucayliyatun baa lamida fucayliya fuca fada la godo caynkana la fadxiyo haddaad doontana faciiliyada uu inoo qorayaaba waa wej banaan haddaba haddaan culima fucayliya soo qaato waxaan odhanayaa waladat ilmar'atu gabadhii way dhashay wulaydiyatan dhalid ama waladat ilmar'atu walidiyatan faciiliyatan haddaan idhaha walidiyatan fucayliyatan ama faciiliyatan fucullatun baa u sugnaaday fucullatun facalaa baa u sugnaaday fucullatun tusaaleegu fuculla waa khalabahu wuu ka xoog batay hulubatan ka xoog badasho facalaaguna waa jamaza jamazad way degdegtay hashii ama way durdurisay jamazaa durdurin wa maradad way dheeraysay maradaa dheerayn maradaa waa shaad iyo samaaci beydkan imisaa ku sheegan xabad saakinulcayna waa fuclalun waa xabadii afar iyo tobnaad saakinulcaynka fuclalun inta kalena waa wada mutaxarikulcayn wa fuclalun wa facuulun maca facaaliyatin saddex baad haysaa kadaa lix wasan haddaynan xarakada kala tirinin lix wasan baad culima iga haysiin halkaa lixdaa inoogu sii geeya labiyo soddonkii hore sideed iyo sideed iyo soddon wasan baynu haynaa mac facaluutin facaluutin miciise isagoo ahaaday fucullaa fucullaa miciise isagoo ahaaday mac fucalniyatin fucalniyatin maceega isagoo ahaaday kadaa kan waxaa lamida fucuuliyatun baa lamida wlfatxu fatxahana qad nuqila waa lasoo naqliyey oo facuuliya facda la fadxiyo facuuliya la yidhaah facaluutin waxaynu ku keeni rahiba wuu baqay rahabuutan ama raxima wuu naxariistay raxamuutan waa facaluutan waa shaad fucullaada markaan doonaynana halabahu wuu ka xoog batay ghulubba xoog badasho fucalniyo markaan doonaynana fucalniyadaas ismi mafcuul inay tahay bay ragga qaarkood qabaan qolada qaamuusyadu ismi mafcuul bay ku macneeyeen fucalniya saxafa rasuhu saxafa ra'sahu madaxuu ama saxafa rasu madaxiisaa xiirmay suxafniya halkaa rasuba kaygu qoraya tusaaleha in la fadxiyo weeyaan siinka saxafa rasahu madaxiisiibuu xiiray suxafniyatan xiiritaan xiirid buu ku macnayey lakin suxafniya waa ninka madaxa loo xiiro baa la yidhahdaa suxafniya suxafniya waa fucalniya fucuuliya markaynu doonaynana waa khasahu wuu ku khaas yeelay khusuusiya wlfatxu qad nuqiladuna khusuusiya halkay khada fadxi oo maxay dheh khasuusiya waa shaad markaa intaniba bal beydkan inta ku sheegan eeg hadda imisaa ku sheegan afar baa ku sheegan afar wasan baa beydkan ku sheegan imisaynu haynay imisaynu haynay culimo sideed iyo soddon baynu haynayo afartaa igu geeya imisaynu haynaa labiyo afartan baynu haynaa haddaad haddaba fada ii kala tiriso ka waran oo facuuliya adgaar igu tiriso imisuu noqonayaa saddex iyo afartankaasiba waa hayru miimi waxa aan miimiga ahayn baa saddex iyo afartankaa laisku yidhaha waxay iskugu jiraan saddex iyo afartankaasi labuun baa ka maqan horta ko ma aha hayru hulaahi ficilkoogu hayru hulaahi maaha waa hulaahi laba miimi ma aha masderkani waa ficil hulaahi iyo masaadirtoodii oo welibana hayru miimiya saddex iyo afartankaa ama laba iyo afartankaasu ka keenay sheekhu laba iyo afartan ama saddex iyo afartan kolka ama qiyaas ha noqdaan ama samaaci ha noqdaan ama saakinulcayn ha noqdaan ama mutaxarikulcayn ha noqdaan ama eeg ha saabitulcayn ha noqdaan ama maxduufulcayn ha noqdaan ila xabad maxduufulcayna ku jirte ama ha ahaadaan maxaanku idhahdaa mulaq ama ha ahaadaan muqayad ama ha ahaadaan mujarad ama ha ahaadaan maziid wasanka laftiisa mujarad iyo maziid kala yeelanaya wasankan masderka ah ayaa mujarad iyo masiid kala yeelanaya culimo intii miimiga ahayd buu doonayaa inuu inoo sheego waa lix wasan miimigu lix wasan lixda wasan waa mafcalun iyo mafcilun iyo mafculun saw saddex ma aha saddexdaasoo saddexdaba taa lagu daray oo maxay la yidhaahdo mafcalatun mafcilatun mafculatun lixdaa igu gee saddex iyo afartankii saddex iyo afartankii hore soo saddex iyo afartan maynaan hayn saddexdaa iyo lixdaa igu gee sagaal iyo afartankaa wasan buu sheekhu sheegay sagaal iyo afartankaa wasan buu sheekhu sheegay sagaal iyo afartan wasan sagaal iyo afartanka lixdaa miimiya wa mafcalun baa u sugnaaday baa u wa mafculun baa u sugnaaday mujaradankiioo mid kaste la qaawiyey mina taa'i laga qaawiyey ow mutasilan kiyuu la xidhiidhsado mid kastaaba bita taniii taau taniis taau taniiska oo fiihaa dhexdeeda ah wa damun damaha waa laba wasan damuhu caynka la damin ayuu ka hadlaya mafcalun caynku muu damisan yahay may mafcilun caynku muu damisan yahay may mafcuulunka u dambeeya saddexaad caynku ma damisan yahay ha kaa caynku damisan yahay waa ko saddexda taood marka lagu darana dee kaa marka tada lagu daro soo kuma damisna mafcuulun iyo mafcuulatun labadaasaa wadamuna labadaasaa samaaciya inta kalena waa qiyaas lixda wasan ee miimiga labada caynku damisan yahaybaa ayaa samaaciya mafcuulun iyo mafcuulatun waxaana qiyaas noqonaya afarta soo hadhay mafcalun waa qiyaas mafcilunna waa qiyaas mafcalatun waa qiyaas mafcilatunna waa qiyaas wadamun damaha qalamaa xumila in yar baa lasoo naqliyey alla yara inta damo lasoo naqliyey ee la arkay wasanadan oo ladami oo de la warinay iyagoo damisan wa mafcalun baa usugnaaday mafcalka waxaa tusaale waa dakhala wuu galay madkhalan gelid mafcilun baa usugnaaday mafcilun kabira wuu weynaaday makbiran weyni wa mafcuulun baa usugnaaday halaka u halaagsamay mahluukan halaagsan mujaradan saddexduba waa wada mujarad wa mutasilan iyo iyagoo la xidhiidhsaday bita bita taaniifi taau taaniif saddexdaba ta ku dar mafcalatun dhe markaa mafcalatun ayaa usugnaatay waa mardaatan oo kale raali ahaansho mafcilatun tanna dhe waa maxmidatan oo kale mafculatun dhe waa mahlukatun oo kale wa damun qala maa alla yaraa inta dama lasoo naqliyey wa mafcalun baa usugnaaday mafcilun baa usugnaaday wa mafculun baa usugnaaday mujaradankii oo mid kasta laga qaawiyey min ataai ta o mutasilankii iyuu la xidhiidhsado mid kastaaba bita taniii ta tanii oo fiiha dhexdeeda ah wa damun damaha qalamaa wax yarbaa xumila lasoo naqliyey alla yaraa inta dama lasoo naqliyey buu ku yidhi in shaء allahu taعalى cashirkeeni halkaa ayuu inoogu joogayaa wallahu subxaanahu taعalى alى وaعlam